qayb kusoo degtay maka iyo qayb madiina kusoo degtay madani iyo maki loo kala yaqaano suuratu huud aayadaheedu waa boqol iyo saddexiyo labaatan waxa ay u soo degtay waxay soo degtay suuratu yuunus dabadeed oo way isku xigeen baa la idhaahdaa suuratu yuunus yahuud iyo isra waxaan leeyahay yuusuf suuradaha saddexda ahi waxay soo degeen sanadkii loo yaqaanay caamul xusn ama sanadka murugada sanadka murugada waxaa loogu bixiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa kii dacwadda ka faafinayay maka saddex iyo tobankii sane hore waxaa jiray laba qof oo garab iyo gaashaar u ahaa mide waxay ahayd xaaskiisii wanaagsaneede qaaliga ahayd ahaydee weynadiisii khadiija bintu khuwaylid oo aatii bikaanada waxyigana jabisay ee wax nebiga rumeeya ugu horeeyey wax nebiga rumeeya iyadaa u horraysa macnaha islaamkii bay aftaxday radia allaahu canha wa ardaaha waxay ahayd qof quraysh dhexdeeda macruufka ah oo laga yaqaano tujaarta iyo ganacsatada magacalena ka mid bay ahayd caqligeeda iyo maalkeeda iyo maskaxdeedaba bidcaanku aaba ahayd markii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo diray wax badan bay difaac ka gashay diintaa iyo dacwadda uu nabigu la yimida iyaduna ay ugu horrumayso dad badan bay ka hiri jirtay arrinka iyo adduunka iyo itaalkaba way la agtaagnay nabiga caleyhi salaatu wasalaam ruuxa dumarina marka ay tahay ruux qawiya lama yaraysan karo taafiirka iyo saamaynta ay ku leedahay bulshada ay dhex joogto rag iyo dumarba waa kii ilaahay quwad iyo tamaru geliyo waxaa labaadoo jiray nabiga caleyhi salaatu wasalaam adeerkii abu abudaalib oo aan nasiib u yeelanin inuu guddoonto xaqa gaalnimo ku dhintay inkastuu nebigu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam inuu islaamo oo uu hanuuno siduu weliba aad ugu dadaalayayna waxa ay ahayd si aan waxba la kala hadhin oo ixsaanka ninkani uu samaynayo ee rasuulka ilaahay iyo diinta ilaahay uu samaynayo bal si uu asaas u yeesho inuu iimaan yeeshaa buu nebigu ku daalay ilaa ilaahay uu ku yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ciddaad jeclaysatay dee jeclaysataa ma hanuunaysee cidda uu ilaahay doonuu hanuuninaya hanuunaysa isaguna sanadkaasuu geeriyooday isku sanad ayay labadoodaasi dhinteen dabeedna nimankii gaalada ahaa ila gaalku waa ishaqaati had iyo jeer itaalka iyo awoodda uu ku arka insaanka ayuu ku qadariyaa wax sharciyadahoo iimaan laagu xidhaya ma jiro ila ilaahay baa wuxuuhi laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimma qof mu'mina ballan iyo xigtan xigto midna uma tixgeliyaan labada midnaba ma lahabaa ilahay wi xeerna male xigaalna male kaafirkuba ilaahay wi ma ilaahay oad ka taqaanaa ilaahay addoomihiisa cidina kama taqaano kol haddaan labadaa midna lahayn xigtanimana kuma xidhiidhinaya ciddaa kumana xidhiidhinaya xeer ee xeerka haddii uu arko inuu cagsigiisa wax ku helayo uu jabinaya lidaalik bay yidhaahdeen gaaladu wakhtigan casrigaa ah sharci joogto ah maslaxad joogto ah baanu leenahay saaxiib joogto ah malihi waaya marka nimankaasina waa dadkay kaga baqan jireen ayuu ku jiray abubakar oday weyn buu ahaayo odayaasha quraysheed ee arringalka ha afwan abu aalib waxa uu ka mid ahaa odayaasha quraysh ee aad iyo aada looga haybadaysan jiray isaguna nabigu ag taagna caleyhi salaatu wasalaam labadoodiiba markii ay dhinteen waxyeelada quraysheed markaasay igu badatay buu nebigu yidhi caleyhi salaatu wasalaam ilaa ay dhacday dadka sufahada ah ama caqligaabka ah intay ku diraan in maalin maalmaha ka mida midi ciid uu nabiga madaxa kaga shubay dabeetana hablihiisa mid ka mid iyadoo barooranaysa ay nebiga madaxa ciidda uga daadinaysa sida ibnu isxaaq kitaabkiisa siirada ah uu ku soo naqilayo waaya markay arrimahaasi dhaceen baa waxaa soo degay suuradahan dhowrka ah ee ay ka mid tahay suuraddan iyo suuratu yuusuf oo qiso dheer leh iyo suuratu al-israa suuratu alfurqaan suuradahaasoo si gaara ah waxu tusaalaynaya nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa soo degay oo in fara badan qisaska rususha aada uga warramaya odee marka nebiga dhibaatooyinkaasi ay soo gaadheen laakiin loo akhriyo sideedan nebiyo qisadani ay suuradani dhigdhigaysa qisooyinkooda iyo dhibaatooyinka soo maray marka uu akhriyo ee haddana uu akhriyo nebi yuusuf calayhi salaam qisadiisana uu akhriyaiyo imtixaanka soo maruu noloshiisii ku qaatay wuu iska liqayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii soo marayba iska liqayaa oo wuxuu odhanaya arrinkani waddadani wadda kugu cusub maayo mid rag soo mari jira iska xijiso waayo taas midh jiray ahayd oo ilaahay uu ku xoojiyey oo linuhabbita bihi fu'aadak si qalbiga nebigaan ku adkeeyey baa ilaahay wy qur-aankaa iyo qisooyinkaa soo degaya waxaa kaloo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay uu siiyey alisraa walmicraaj oo isaguna casuumad ilaahay uu fidiye ahaa si mooralkiisa kor loogu qaado si loo abaabulo si nebigu calayhi salaatu wasalaam dhiirigelin weyn uu u helo intaas markay isugu darmeen buu halkiisii ka jaan oo aanu ciirin nebigu calayhi salaatu wasalaam suuraddu qaybaheeda hore waxaa aada uga warramayaan risaalada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aankan kariimka ah xaqnimadooda daliilkooda waxaa kaloo ilaahay uu ka warramayaa shaqooyinka rasuulka sala allahu calayhi wasalam cubuudiyada addoonkii oo laga doonaya inuu cabdi dhab ah ilaahay u noqdo iyo xikmadda ilaahay caalamkan u abuuray ilaahay cilmigiisa oo aayaadku aad iyo aad uga warramayaan iyo awooddiisa nicmada uu addoomaha siiyey intaa kadibna qisaska ba ay bilaabaysaa suuraddu marka wakhtigaana way soo dergtay daabica iyo muuqaalka gaarka ah ee suuratul acraaf ay ka shabahaysana way leedahay wixii laga doonayay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qur-aanka ka helo inana waa ka helaynaa oo macnaheedu maaha qur-aanku inuu nebigu ku gaar ahaaye qofkii doonaya inuu cid wanaagsan ku daydo waa sidii nebiga laga doonaya calayhi salaatu wasalaam qofkii qisooyinkan cashare iyo cibrooyinka qaadanaya waa sida laga doonaya nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka duruusta iyo waxyaabaha casharada ayn hore soo xusnaye nabigu ka dhexlaya intaba qofka muuminka ahna wuu ka helayaa qisaska bismi illaahi raxmaan raxiim aliflaam ra kitaabun haada kitaab kana haysataan waa kitaab buu ilahay yidhi uxkimat aayaatu aayadihiisii baa la sugay uma fusilat waa la cadcadeeyoo la kala saafay miladun xakiimin ilaah xikmad badan agtii ayaa laga keenay kitaabka khabiirin ilaahaasoo xogogaalah anlaa tacbuduu ila allah ilaahay mooye cid kale ha caabudina baa kitaabka lagu soo dejiyey innanii anuguba kudha nebi maxamedow lakum idinka minhu ilaahay xaggiisa anigoo ka socda nadiirun mid idiin digaya ayaanahay wa bashiir bushaaraynayana wa an istakfiruu rabbakum ilaahiinna dembidhaaf weydiistabaa la ii waxyado la i faray uma tuubuu ilayhi ilaahayna u toobad keena yumatickum ilaahay uu idin raaxayn doonaa mataacan xasanan raaxayn wanaagsan ilaa ajalin musaman ilaa intii muddo ka ah wa yu'ti waxa uu ilaahay siin doonaa kulla dii fadlin mid kastaoo dheeraad lana fadlahu dheeraadkiisaasaa ilaahay uu siin doonaa wainta wallow haddii aad sii jeedsataanoo afka maroorisaan ilma bani aadamow fa innii akhaafu waxaan cabsanayaa dha nebi maxamedow calaykum dushiinna waxaan idinka warwarayaa cadaaba yowmin kabiir maalin weyn oo balaayada ku dhexdhacaysa la weyn cadaabkii ilallaahi marjicukum ilaahay xaggiisu ahaaday halkaa u laabanaysaan wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walbana ilahay isaga kala dhowrka aayadood waxa aad ka arkaysaa dhinacyo kala duwan bay taabanayaan marka u horaysa xarfaha dhowrka ah saddexdaa xaraf alif laamra waa suuradaha fi fawaatixi suwar suuradaha bilowgooda ayay dhacaan xarfahaasi wuxuunay tusinayaanuun iyadoo ilaahay u ogyahay macnahooda awoodda iyo icjaaska uu leeyahay qur-aanka kariimka ah xarfo luqadii carbeedna ku soconaya macnahoodii inaan la sheegi karaynin waa dhaabad la hor hordhigay baniaadamka in macnaha ay tusinayso daraaddeed baa warbixintii qur-aanka markiiba ilaahay uu bilaabay iyo faalladiisii qiimaha badnayda uu ka sheegaya ilaahay waa kitaab macnaha waa khabarun limubtadain maxduufin taqdiiruhu hada kitaab kani waa kitaab ahaysaan ah, kitaabku ah, kutubta kale wuxuu kaga duwan yahay tilmaamahan soo socda intan soo socota oo dhammi waa macaani kitaabkani uu xambaarsan yahoon kitaabada kale la qoro la mid ahayn marka hore uxkimat aayaatu marka labaad uma fusilat marka saddexaad miladun xakiimin khabiir xukimat aayaatu aayadihiisii baa la sugay markaase haddana la kala fasliyey waa fiihi lafun wa nashrun muratabun waa shay marka hore la ysku duubay haddana la tartiibiyey dabeetana la isku hagaajiyey macnaheedu waxa weeye kitaabun uxkimat aayaatu aayadihiisii baa la ixkaamiyey oo la sugay min ladun xakiimin ilaa xikmad badan agtii uma fusilat waa la kala saafay min ladun khabiirin ilaa xogagaala xaggii ilaah xikmad badan baa ixkaamiyo sugay ilaah khibrad badan baa kala saafay oo dhigdhigay oo idiin sharxay subxaana wa tacaala waaya marka aayadihiisii waa la ixkaamiyo aayadu waa muxkam oo kitaabku ma aha sidii kutubihii hore mansuuq ma aha musalaxa sidiisa marka loo raaco fii cilmi lusuul waxa naska loo qaybiyaa muxkam iyo mansuukh waa daliil muxkama oo sugan oo ilaa qiyaamaha lagu camal falayo iyo mid mansuukha oo haba la akhriye macnihiisa aan la raacayn labadaa marka la eego kitaabku waa muxkam weeye haddii la isweydiiyo kitaabka waxaaba jira qaybo aayado mansuukha ee waa sidee macnuhu nisbada aayadahaasi ay u yihiin qur-aanka ayaa aad u yar oo markaa aqlabiyadii weeye inta la exkaamiyey oo haddii kun iyo lix boqol iyo qur-aanku lix kun iyo laba boqol iyo lixiyo soddon aayadoodu yahay dee inta mansuukhii waa labaatan marka nisba intee la eg bay dhici kartaa wax aad u yar weeye sidaa daraaddeed baanu ilaahay qaybtii mansuukhayd sheegina kitaabku waa wada muxkam ilaan tiradaa yarunbaa wax macnahoodii la bedelay jiro oo isagana waa naskun maca badiil bay u badan yihin kii hore waa la nasakhay laakiin mid kale dadka loogu bedelay oo la barbardhigo aayad kale sheegaysa labaatanka labaatan nasakhaa jira waxaa kaloo lagu macneeyey <clears throat> uxkimat aayaatu sidii kutubii hore mansuuq maaha towraad iyo injiil iyo zabuur iyo dee waliba waa mansuuq biakmalih oo kitaabkanaa nasakho ka dambeeyayoo dee axkaamtoodii waa laga guuray oo kanaa laga raacaya xataa kuwa haystee lagu soo dejiyay nasbe sheeganayay waxa ay ku amran inay isaga raacaan marka isagu waa muxkam wax dambe oo kasoo dabadegayaana ma jiro si kale haddii loo eego kitaabkan wax buriyaabaan jirin oo ilaahay baa wuxuu uhi laa yaatiihi albaailu min bayni yadayhi walaa min khalfi tanziilun min xakiimin xamiid marka wax burinayo oo dambeo cid intay soo baxda tida aayadihii annagaa usoo baxnayoo bedelayna ama lifaaq u samaynayna amacaaso eh, sidaa isugu daba taxaan ayaa loo baahan yahay dee ma aayada sidoodiiya baynu raaci karaynaa bay marka ilaahay baa u jawaaba uma fusilat min ladun xakiimin khabiirin wey isagunbaa qofkaasi maskaxdiisu marbuud noqotay xidhan tahay mooyaane qur-aanku ma xidhna oo lagama cabanayo lama fahmi karayo qur-aanku miisada uu leeyahay asalka u ahay waa caqiida ilaahay addoomaha uu ku adoonsaday ammaanatullaahi fii quluubi alcibaad anlaa tacbuduu ila allah waa towxiidka ilaahay laamulcilla way geli kartaa anta tafsiiriyadii waa laga dhigi karaa ay laa tacbuduu ila allah haddii anta tafsiiriya laydhaa wuxuu kitaabku la socdaa ilaahay un caabuda ama lianlaa tacbuduu ila allah kligiunbaan ilahay wuxuu leeyahy keligay un in la caabudu kitaabkaasoo dhammi ka warramaya waa run geliga kitaabku asaasuhu tawxiid wuxuu farayao dhami risaaladii rasuulkana way ku xigtaayoo ah maxay inanii lakum minhu nadiirun wa bashiir waa risaaladii iyana hadduu kitaabkii kaa ah, oo tawxiidkii kaa yahay risaaladiina wataa aniguna waxaan ahay rasuul la idiin soo diray oo shaqadiisu ay tahay digniin cadowga loo digo iyo faasiq iyo faajirka iyo bushaaro weliga ilaahay loo digo waxa uu leeya siiyo oo lagu bushaareeya wuxuu leeyahay waan istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh ilaahay dembidhaaf weydiistaoo u toobadkeena haadaa alcubuudiya kaasina wuxuu sheegayaa addoonnimadii waa addoonnimadii weeyoo qofkiioo tawxiidkiina qaatay risaaladii nebiga loo soo dhibayna ka guddoontay uma asbaxa cabdan lilaah fastakfara wa anaaba ilayh intuu dembidhaaf ilaahay weydiistay u toobad keenay intuu kitaabka muxtawiisi waka ilaahay istikfaar weydiista una toobad keena toobadii iyo istikfaartii maxay kala yihiin dee istikfaartii waxa weeye ilaahay ilaahayoo dembidhaaf la weydiista towbadiina waxa weeye isaga oo loo noqdo oo loo laabto macnaheeda waxa weeye dembigii oo la dhaafay iyo waddadii loo marayay ayay kala yihin oo marka dembidhaaf aad doonaysa wadada loo maraa waa towbad haddaad ilaahay dembidhaaf weydiisanayso aana toobad keenin macnaheedu waxa weeye waddadii loo marayay istikfaar kufraan udunuub inaanad haynin waddadii dembidhaafka loo marayay ma hays tusaale qofkii macsiyadiiba kudhex jira iyo xaaraantii wuu wadaa kama murugaysna kama dhexbixin fayastakfir ullah ilaahayna dembi dhaaf buu weydiisanaya maxaa lagu macnayn karaa haada haadihi tawbat lkadaabiin waxaa la yidhaha taasi waa towbadda beenaalayaasha wuu iska booshaaqayaa kasoo qaad khamrigii buu cabayaa sinadii buu wadaa astaqfir ina allaha afuurun raxiim nastaqfir allaha wanatuubu ilayh xaaraantiibuu wadaa laaluushkiibuu wadaa boobkiibuu wadaa isweydaarinti istaqfirullah wuu ku dhex wadaayana waxay yidhahdeen culamaa suluuk culimmada dhaqanka wanaagsan qofka ka hadlaa waxay yidhaahdeen waa towbatulkaadibiin beenaalayaasha towbadooda wey lanna wuuba ku dhex jiraa waarsoo adigan hebelow wada dee markaa labadaas isba qabanayaan towbatu saadiqiin taa ilaahay uu sheegay qofkii inuu ilaahay u laabto oo macnaheed xumaantii gacanta ka qaado kana murugooda oo madaxa uu ka lulayo dib aanu ugu noqonin ilaahayna dembidhaaf weydiisanaya haadii towbatu saadiqiin tuubuu ila allahi towbatan nasuuxa amaradii haddaba diinta ilaahay oo la raaco caqiidadeeda iyo cibaadadeeda iyo risaaladii iyo waxyiga midhaha laga goosto ayaa haddaba kana saasay isugu tartiibsan tahaye midhaha laga goostaa waxa weeye yumatickum mataacan xasanan ilaa ajalin musamaa wa yu'ti fadlin fadlah taasaa ilaaha wey midhaha laga goosanayaa waxa weye raaxa adduunyo iyo raaxo aakhiro raaxo adduunyo iyo raaxo aakhiro kol hadduu qofku diin iyo islaamnimo iyo iimaan iyo camal saalixa isku darsado raaxo adduunyo iyo mid aakhiraba wuu leeyahy raaxadii adduunyada waa maxa yumatickum mataacan xasanan ilaa ajalin musamaa wuxuu idiin raaxaynayaa raaxo wanaagsan ogaaba raaxada ayaa kala laba ahoo raaxada kaafirka ilaahay ma raaciyo xasanan ma raaciyo ilaa mataacin ama ilaa ajalin musaman ama ilaa xiinin wuxuunbaa la ydhaahdaa laakiin mataacan xasanan waa raaxada uu leeyahay qofka muminka ama ummadda islaamka ay leeyihiin oo waa raaxo iimaan wadata weeye nicmo qofkii ilaahay uu siiyey oo haddana iimaan ugu daray taasaa raaxo leh oo inaga ka soo hadlaynay imkaaniyaadka iyo umuurta ilaahay insaanka adduunyada uu isugu hagaajiyo ayaa midna noqonaysa tamkiinu rida midna tamkiinu listidraaj tamkiinu rida waa awoodsiin ilahay insaanka uu raalli uga yahay oo waata muminiintu ay helaan dhaqaalahooda iyo cilmigooda iyo amnigooda iyo cadaaladooda iyo camalkooda wanaagsan wixii ay helaan oo dhammi iyo dowladnimadooda fiican wixii ay helaan waa tamkiinu rida walayumakkinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum diinta ilaahay raalliga uga ahaabuu makansiin doonaa waa tamkiin arrida baa laydhaa dan kale ee gaalka ilaahay waxaan faraha badan uu isugu hagaajiyeynaa ee qaarkood isha la sii raacayaana tamkiinu listidraaj baa laydhaa awoodsiin uu kusii simbirirxanayo oo lagu lugoynayo meel marka uu marayo aanu dhaafi karayn adhaxda laga jabinayo waa mataacan xasanan xataa ka soo qaad qofka mu'minka ah ee aan waxbaba haysanin adduunyadana iskaba duruufaysan ama dhaqaale aan haysanin mataacan xasanan wuu iska leeyahay waa naxariis raaxadii iimaanku leeyay cadaaladii islaamkuu leeyahay ku raaxaysashadii diinta ilaahay raacideeda uu ku raaxaysanaya ishiisa iyo isaguba ayuu leeyahay marka mataacan xasanan berdoysna waa haystaa qofkii aan maaragtay adduunba haysanin marka mataacan xasana way ka caamsan tahay adduunya la heloo qura waa cadaaladii islaamka wey ilaa ajalin musama waxay sheegaysaa wixii aad adduunyada heshaada inay xadidan tahay marka ilaahay ilaa waqti buu raaxaynaya intan dee adduunyada la joogo raaxo wanaagsanoo munaasibku ah wayutiku ladii fadlin fadla mid kastoo fadli mutaystayna ilaahay fadligiisuu siinayaa qiyaama dalika fadlullahi yuutiihi man yashaa wallahu dulfadli cadiim ilaahay awliyadiisana fadli iyo dheeraad buu siinayaa oo janna ah. midhaha laga goosanaya waa kaa weeye istikfaarta iyo towbada waa usas aliqtisaad lilmuslimiin dadka muslimiinta dhaqaalaha ay helayaan iyo raaxada ay helayaan waxaa asal u ah istikfaartiiyo towbada markay dadku doonayaan diiq iyo cidhiidhi haysta waa inay ilaahay usoo noqdaan oo ay u toobad keenaan faqultu stakfiruu rabbakum inahu kaana ghafaara yursil isamaaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum janaatin wayajcal lakum anhaara maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaara waa amaradii iyo midhihii laga goosanaya cibaadada iyo istikfaarta iyo towbada in ubadka iyo adduunyada iyo arsaaqaduba isku tabadhacayaanay badanayaan waa la diiday haddaba oo diinla-aan baa dhacday fa in tawallow fa innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin kabiir ila allaahi marjicukum wakaal haddaad sii jeesataanna cadaab weyn ayaan idinka digay macnaheedu waa nadiiruntii taa hore bashiiruntiibaa ahayd oo nabigu dadka u bushaareeyey awliyada ilaahay bushaaradaasay heleen adduuniya aakhiraba leh fain tawallow waa nadiiruntii marka kaa horena wacdi buu ahaa kanna waa waciid ballanqaad iyo hanjadaad qur-aanku labada ah labada qofka marna kor baa loo dhigayaa marka uu isagu eh, hoos isu dhigana hoosba wacdigu labadaa qaybood buu socdaa wahuwa calaa kulli shayin qadiir waxay tilmaamaysaa arrimahaas oo dhan ilaahay sharcigiisu keenay iyo rusushuu soo diray iyo adduun iyo aakhire insaanka inuu sidan u galo ama horumariyo ama uu halaago intoo dhanba wuu karaa alaahooyahay buu lahay innahum iyagu yahnuuna waxa ay laabayaan suduurahum laabahooda ayay laabayaan liyastakhfuu minhu si ay ilaahay isaga qariyaan alaa hooyaay xiina yastakshuuna iyaabahum markay dharkooda isku daboolayaan yaclamu ilaahay wuxuu ogaanayaa maa yusiruuna waxay qarsanayaan wamaa yuclinuun iyo waxay muujisanayaan inahu caliimun bidaati suduur laabaha waxa ku sugan ayuu ogsoon yahay wamaa min daabatin shay dul tukubaya ma jiro fil ard dhulka dushiisa ilaa cala allaahi risquha ilaahay dushiisuu saaran yahay arsaaqadiisu wa rabbi wuxuu ogaanayaa mustaqaraha meesha ay ku sugmayso wa mustawdacaha iyo halka ay sii dhigmaysa kusii dhexayso kullun fii kitaabin mubiin shay waliba kitaab cad buu ilaahay ugu sugan yahay oo waxba madmadoo aanay lahaynoo waxba iskaga daadanayn ee u kala saafan marka halkan eh, wahuwa calaa kulli shayin qadiir baynu soo aragn ilaahay wax walba wuu karaa inuu maamulo iyo inuu tasarufo iyo inuu qadimo aakhiro iyo inuu cadaabo iyo inuu janneeyo intaba wuu karaa maadaama uu yahay cilmigiisu si daamidu sidanba u xeeldheeryahayba ilaahay cilmigiisibaa sidan u xeeldheer soo socota aayaadka uu ka warran hadduu qofku isweydiin lahaa talow ma libdhi karaysa maalinta dad la qabanayo talow ma fakataa meelaad ka dhacdaa talow ma jirtaa dayax gacmeed iyo dayuuro talow ma la raaci karaa ma la libdhi karaa cilmigiisii oo sidan u xeesh dheer ayaa ilaahay uu ka warramay waxaa labaadoo cubuudiyada iyo addoonnimada inay ka mid tahay ilaahay uu inoo tilmaamayaa muraaqabatuullah in an tacrif ana calayka riqaabatan min allahi tacaala inaad garato inuu ilaahay ku eegayo cayntii iyo ishii ilaahay inay ku hayso inaad iyadana garato marka labadan aayadood ilaahay wuxuu kaga warramay awooddiisa la xidhiidha xagga cilmiga iyo awooddiisa la xidhiidha xagga arsaaqda ayaa ilahay uu kaga warramay ilaahaasaa mutaystay ilaahnimada xaqa ah kii la ambaday ilaahnimadana ha soo noqda tan ha eego marka ilaahay wuxuu idhi alaa inahum yafnuuna suduurahum liyastakfuu min laabtooday laabayaan si ay isaga qariyaan marka qisooyin inay culimmadu way sheegaan sababay aayaddu kusoo degtay oo maaragtay daliil saxiixi aanu sheegay laakiin midhka macruufka ah waxa weye nimanka gaaladu markay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la dhaqmayaan laab furan iyo run midna kulama dhaqmaan mujaamale iyo mudaahana iyo mudaaraat waxa loo yaqaano ayay kula dhaqmaan af macaan iyo warwareeg iyo istusnimo iyo ismaqashiin iyo waxaasay kula dhaqmi jireen marka laabtooday laabayaan si ay isaga qariyaan macnaheedu waxa weeyaan xaqiiqada ay aaminsan yihiin qaarkood baan u sheegi jirin oo iyagoole waa runtaa waanu ku raaci doonaa waabaanu ku rumaynayba ayay haddana iska qarin jireen liyastakfuu min si ay isaga qariyaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka shay eh, had iyo jeer la qarinayo waa la laabaa wax imika maradaadaa saaran haddii aad doonayso inaad qariso maradaad ku laabtaa wax gacantaadan ku jira haddaad doonayso inaad qariso labada gacmood baad isku laabtaa waxa laabtaada ku jira haddaad doonayso inaad ka hadlayso afkaad soo maraysaa haddii kalena laabtaad ku haysaaad isugu laabatay muuqaalka qur-aanku bixinaya waxa weeyaan iyagoo balaaya ku hilanta waxbaa ku helan dabeetana laabta la laabaya waa taas siday nebiga isaga qariyaan laakiin hadday nabiga iska qariyeen oo xumaan ay qarsadeen oo cadaawad ay qarsadeen dee ilaahay talow miyay iska qarinayaan alaa xiina yastakshuuna hiyaabahum yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun kolkay dharkooda isku dadayaan sirtiiyo waxay muujisanayaan iyo waxay qarsanayaanba ilaahay wogi dharka mararka qaarkood bay dhaafi jireen iyadoo nebigu wadada uu kaga hor imaa bustaa go-a la ysku duubaya ama iyadoo meel ugu yimid buu qofku isqarinaya yaanu kula hadlin yaanu ku wacdayn yaanu ku xojaynin yaanu kaa garhelin macnaha waa qofkiioo door biday intuu xaqii diidan yahay wuxuu doorbidayisqarinayuu doorbiday markaa kolkay dharka isku dadayaan ilaahay wuu ogsoon yahay subxaana watacaala haddii sababtu kuwa ay ahayd waxaad ku xisaabtantaa qof waloo xumaan samaynayo basharkiiyo bani aadamka iska qarinayoon ilaahay iska qarinayn eedan wuu leeyahay arrinku saasuu caamu noqonayaa haddaad is lahayd gurigaaga xumaan la gal yufadixuka fii qacri beytig wuxuu kugu fadeexaday gurigaaga dhexdiisa haddii aad is bal hadda meel aan lagu aqoonin la tag ilaahay miyaad ka libdhaysa subxaana wa tacala marka addoonnimada dhabta ah ayay ka mid tahay inaad garata isha ilaahay inay ku hayso subxaana wa tacala ama inaad kaga libdhaysa aanay jirin saasi weeye waa arrinta uu dareemayo qofka muuminka ahe inuu diin ilaahay fudaysado tanaa u diidaysa iyadoon cidina ilaalinayn oo booliska aanu ka baqanayn oo maamulka aanu ka baqanayn oo xeerka maxkamadda aanu ka baqanaynin ayaa wax kasta oo dadku ay qaadan lahaayeen wuxuu u daynayaa isha ilaahay oo arkaysa wax kasta oo waajib oo dadku fudaysanayaan soo ilaahay kuma arkayu ula imanaya waa muraaqaba muraaqaba waaya innahu caliimun bidaati suduur miyaad garanaysaa laabta wax ka shisheeya oo libdhi kara laabta adduunyada imika wax walba waa la gaadhay ayaa la idhaahdaa waasey u yidhaahdeene xagganaa la maray oo xagganaa la maray oo halkanaa microscobbah la saaray oo kan kalaa satellite lagu soo eegay laakiin ilaa hadda satellitekii laabaha miyaa la helay bahalkii lagu eegayey mijarkii lagu eegayay laabta haddee waxaynu uga jeednaa qofka bani aadamka ahay waxa uu laabta ku haysto iyo qolada cilmu nafsiga ugu dhowo wejigiisa wax ka yaro sheegsheegaan maruu cadhaysan yahay ee maruu faraxsan yahay ee aafaartaasu raadadkaasu yeesha qof laakiin qofkani waxaasuu ku fikiraya laa yaclamuhu shaydaanun walaa yaclamuhu malak insaan kalena iska daaba ilaahay baa subxaana wa tacaala caliimun bidaati suduur soomaalidu ka mahmeeno waxay idhahdeen isha dabana uunka arkaya uurka dabana ilaahay hadduu isha dabayo de waynu arkaynaa ninkan qofkan sansanqanaya waynu arkaynaa wuxuun baa ka si ah laakiin haddii uurkaasi u daban yahay ilaahay mooya cid kala arkaysaa ma jiro dadku waa dad muslimiina mahmaadu ilaa waxay ka turjumaysaa dhaqanka waaya ilaahay haddaba ku kalsoono oo inuu saa kuu eegayo oo uu kaa warhayo wakhtigaad dhibantay iyo wakhtigaad ladan tahay iyo baahida insaanka intaba isagaa ogsoon wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquhaa daabad kasta jin iyo insi iyo xayawaan isku wada dar wax muuqda iyo waxaan muuqanin wax bad ku jira iyo wax berri ku jira iyo wax cerka ku jira iyo wax hawada dhulkiibaaba ilaahay imika oo kugu koobay ilaahay buu saaran yahay arsaaqadiisu arintan wuxuu qur-aanku marar fara badan buu soo celiyay arsaaqada arsaaqada iyuu ilaahay inay ilaahay saaran tahay ayuu ka waramaa leannahu arsaaqadan baa in badani u gaalowday arsaaqadan ilaahay uu ballan qaaday arsaaqadan iskaba qoraydba arsaaqadan insaanku ku turunturoonaynus eegi karayninba arsaaqadan ay helayaan xayawaanada iyo makhluuqaadka aadka u itaalka yar xataa kabadda salkeeda ku jira arsaaqada marka aad dabagashee diraasad ku samayso sida ay xayawaanka arsaaqad ugu tahay adyaabi oo qaarkood ilaahay dhagaxa iyo ciidda uu raashin uga dhigay subxaana wa tacaala arsaaqadaasaa ragu waashay maxaad afka gelisaabuu u gaaloobay oo u faasiqoobay oo ilaahay u seegay marka arsaaqada dabeedna ilaahay inay baldadkii inuu kalsoonaadaan ina allaha huwa arasaaq dulquwati lmatiin wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wmaa uriidu an yucimuun in allaha huwa arazaaq dulquwati lmatiin marka ilaahay hayse seegina diintaada ha seegin aakhiradaada ha seegin adigoo le afka waxgeli in fara badan ummadda waxaa gobonnimo darro ku keenta sharaf darro iyo gobonnimo darro arsaaqad raadinteeda war foofkii baa nala galay halkaa war maxaa dhacay waxaad u samaysay foofkii baa nala galay waannu ku foofnay dabeetana markii aad ku fooftay waxaad soo cuntay waxaa ilaahay iyo aakhiraba isku seegaysaan miyaa nabiguu la hadlay ummadda waxau idhi haddaad tala saaranaysaan ilaahay tala saarashadiisa dhabta ah een warwarka iyo walbahaarka iyo shakiga toona lahayn wuxuu idiin arsaaqi lahaa sida uu u arsaaqo shimbirta shimbirta taqduu khimaasan wa taruuxu bitaanan wuxuu nabigu leey calayhi salaatu wasalaam subaxdii unbay kala haysaa iyada oo gaajaysan galabtii unbay soo caraabaysaa iyadoo dibirsan oo dheragsan wax kaydoo meesha usii yaalay ma jira bal waxaa la tilmaamaa ilaa saddex shay quraanjada iyo shinnida iyo waxyaaba yararoo koobanoo noocaasiba inuu kayd dhigtaba xayawaanka marka la eego cilmiga xayawaanka iyo dadka daraasada ku sameeya xayawaano yararoo noocaasoo koobanbaaba wax meel ku kaydsadaba wax dhigtaba waxaa kaloo dhammi way foof tagaanu marka kuwaasba nabigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu dhargiya aadna wuu ku dhargine imaan xumada iska dah wax badan waxaynu odhan karnaa dadka kolba iimaankoodu inta uu leegyahaybaa kalsoonidooduna dee ay leegaanayso innaga dadkeenna berigii hore gumaysigu waxyaabaha uu uga adkaan kari waayey gobonnimadoodana ay ku ilaashanayeen ayay ka mid ahayd iyaga oo ahaa dad isku filan iyaga oo ahaa wax la cuno kuwa aan u maaragtay u sharaf seegaynin saa daraaddeed baa dee waxa ay beertaanna ay cuni jireen waxa xoolahooda uga soo baxa cadiya caanana way cuni jireen baahiyahoodiiba ayaa dadka iska koobnaa markaasaa wax badanoo loo soo bandhigay baahidoodoo yaray daraaddeed ay u diideen halka imika wax fara badan oo baahiya dadku ay samaysteen qofku acyaanta ka mida ama shakhsiyaadka muuqanaya ka mid intee oo baahiyood buu leeyahy halka berigaa hore suldaanka iyo caaqilka iyo ninka mudakarka ah dee baahidiisu ay iska koobnayd oo wax yar afka la geliya una ahayd iminka wuxuu doonayaa jaadkii iyo sigaarkii iyo gurigii iyo gaarhigii iyo shidaalkii iyo moobaylkii <laughs> intaa inuu wax ku wada shubaabuu rabaa dabeetana isagiina ma shaqaysanayo halkan warwareegaya gaal iyo islaam wixii uu markaa wax ka soo qabanayo ayuu ku dhegayaa kadibna sharaftii iyo gobonnimadiiba way lumaysa mid diineed iyo mid wadanba marka dadku inay baahiyahooda yareeyaan in waxa ay la soo baxayaan iyo baahidooda ay isku qiyaasaan inay alictimaad cala nafs alictimaad cala allah uma cala nafs inay ilaahay tala saartaan haddana naftooda tala saartaan arrin aad u muhiima wey haddii kale kodada iyo karkaarkay dadku weydaaranayaan dowladooda iyo shacbigoodaba mar kale isku daro wuxuna ka soo hadhaysa war waxaynagu filan ma hayno waxaynagu filan ma hayne eh halkaynuu cararnaayo aynu wax ka helaanbaa dadkii kasoo haraysa waaya wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquha risquha aw qaadan aayadda in qurayshun lagula hadlayo in gaalun lagula hadlayo laakiin qur-aanka waxaad u qaadataa gaal iyo islaamba inuu la hadlayo ka hayste ehelka u ah ahriya inuu la hadlayo qur-aanka ku xisaabta wa yaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha mustaqar waa meeshii ay naftani kusii sugmaysay iyo meeshii ay saldhigaysay ilaa socdaal baa lagu jiraaye ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa socdaalkan inuu dabaqan can dabaq jaranjaro mid kale ay kasii dambayseen wy mustaqar halkan adduunyaday kusii sugmaysa koow mustawdac halkaa aakhirana dee way way ku sugmaysa waa saldhiganaysa ama mustaqarka iyo mustawdacu waxa weeyaan tagooga aabbaha iyo riximka hooyada baa ay noqon ah, riximkii hooyaduna waa mustaqarkii mustawducuna waxau noqday tagooggii aabbaha tagooggii aabbahu ilmihii ku jiraa riximkii hooyadu marayaa middan taransitka lagu maraya adduunyada buu joogaa aakhiruu saldhiganayaa intanba ilaahay baa mariyey yaclam dee wuu ogyo isagaa wada subxaana wa tacaala kullun waa ixaado iyo waxay faa'idaynaysaa tanwiintu jumlooyinbay ciwad ka tahay kullu maa dukira min kada wa kada intaa lasoo sheego kaa iyo kaa iyo kaalihiba fii kitaabin mubiin ugu hagaag ku ogow ilaahaybaa kitaab cada igu sugan wahuwa ilaahay aladii khalaqa samaawaati waalarda waa ilaaha abuuray samooyinkiiyo dhulka fii sittati ayaamin lix maalmood gudahood buu ku abuuray wa kaana carshuhu cala almaa carshigiisuna biyo guudkood buu ahaa liyabluwakum buu idiin abuuray si uu idiin imtixaano ayukum kiina axsanu camalan xagga shaqada wanaagsan walaa in qulta haddii aad tidhaahdo adigoo su-aal weydiinaya gaalada innakum idinku mabcuuuuna waa laydinsoo saari doonaa min bacdi almowt intaa dhimateen kadib layaquulanna waxay odhanayaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay iyagoo aakhira diida waxay leeyihiin ina haadaa kaasi warka sidaa sheegaya ama qur-aanka sidaa sheegayaa in haadaa kaasi mu ahaanin ilaa sixrun mubiin waa sixir cad walain akharnaa canhum alcadaab haddaanu kaba dibdhigna cadaabka ilaa ummatin macduuda ilaa muddatin mucayana muddo tirsan layaquulunna waxay odhanayaan iyaga oo ilaahay ku dhiiran maa yaxbisuhu maxaa dibdhigay muu iska yimaada dee cadaabku hadduu jiro alaa buu ilahay yidhi idin baraarujiyaye yowma ya'tiihim maalinkuu cadaabka ilaahay imanayuu ku habsanayo laysa masruufan canhum mid ka baydhaya ma ahaanine qof walba halkiisuu ku qabsanaya waxaaqa bihim waxa ku degay ku degi doona maa kaanuu bihi yastahsi'uun cadaabkay ku dheeldheelayeena lahaayeen meedee kiibaa ku dhici doona waa lama huraan awoodihii ilaahay baynu arkaynaa waynu ka akhriyaynaa aayaadkiisa oo aan cidiba ku haysanin oo daliilkuugu ah ilaahnimadiisa kolba mid buu ilaahay ku tusaya tii sharciga soo aragtay tii risaalada tii waxyiga tii cilmiga tii arsaaqada tanna waa tii abuurkii caalamka maxaa ka weynba tii abuurkii caalamka wixii ka soo hadhay isaga uu abuuray halkan soo dhigay ilaahay yaa ku haysta yaa kula tartamaya ilaaha intaa loo qirayo la odhanayo isaguna qaybtaasuu abuuray gobolkaa iyo maxaanku idhaahdaa qaaradaa iyo samadaa iyo waakee ma jiro samooyinkiiyo dhulka lix maalmood ayuu qur-aanku xusay waalxikmatin yaclamuha allaahu tacaala ilaahay baa xikmadda garanaya oo talow lixda muxuu uga yarayn waaye iyo lixda muxuu uga badin waaye iyo maalinka toddobaad muxuu uga daayay arrimo aynu geli karayno maaha leanna aqoonteennu way ka gaabantataah inaynu caalamaynaan joogin waxna laynooga sheegin oo iyo faaqidaad gelino maya socon mayso lixdaa maalmood buu ku abuuray rabbuna subxaanahu watacaala axadda ilaa jimcaha sidaasibaa qur-aanku uu tilmaamaa marar fara badan rasuulkuna sal allahu aleyh waslem axaadiiiisa uu kusii fasiray marba qayb inuu abuurayo lixdaa maalmood markuu abuuray wax dhiboo ka soo gaadhayna ma jirin iyo tacabka iyo daalka cid shaqo qabata ay daasho kale isagu muu daalin walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahuma fii sittati ayaamin wamaa masanaa min luquub millugu haba yaraadee tacab ma soo gaadhin wa kaana carshuhu cala almaa carshigiisu biyo guudkood buu saarnaa marka carshigu inuu ka horeeyay caalamkan kale abuurkiisa ayaad arkaysaa biyo guudkoodna uu ahaa laakiin ayna wa kayfa ma taalla iyaduna sayn hore usoo xustay sidee buu biyaha u ahaa iyo biyaha maxaa sii haya iyo sidee buu u dul saarnaa iyo dee arrimahanoo dhan waa arrimo hayba intuu qur-aanku ka sheega un baynu ka qaadanaynaa waana rumaynaynaa un saa qur-aankiiyo waxyagu inoo sheegay awalam yara aladiina kafaruu ana asamaawaati waalard kaanataa ratqan fafataqnaahumaa wajacalnaa min almaai kula shayin xayin afalaa yu'minuun ilaahay baa wuxuu kuwan gaaloobay dee qofkii muminkaa ah uu eegaya aayaadka ilaahay kuwa gaaloobay miyaanay ogayn ama aanay arkaynin cirka iyo dhulku inay ahaayeen radqan laba macno baa lagu fasirayoo kuwo isku dheganoo ilaahay kala fujiyey oo sida cilmigan xadiidka wadwadaan uu sheegabe iyo radqan kuwo guran oo ilaahay irmaaneeyey markii hore way gudhnaayeen samaduna way gudhnayd dhulkuna wuu gudhnaa gudhaanta malaa dad baaba ku adkaan kartaabe qaaraan irmaanayn bay ahaayeen <laughs> irmaankaa isna sii adkaan karabe tanna may soo daaynin waa si ibnu cabaasu ku fasiraye tanna may soo daaq may lahayn kaanat isamaa laa tumdir wa kaanat ilardu laa tumbit midna matar may lahayn midna nabaad may lahayn tanna ilaahay wuu irmaaneeyey tanna wuu irmaaneeyo nabaadkiibuu ka soo saaray tanna roobkii tanna nabaadkii labada macnaba way jiraan laakiin waxa ilaahay uu daba dhigay wajacalnaa min almaa kulla shayin xay shay kasta oo noolaad noloshiisaasi biyahaasaanu ka keenay wax kastaoo noolaa biyuu ka yimi marka waxaad arkaysaa cirkiiiyo dhulkii oo ilaahay abuurkooda uu sheegay iyo biyo halkaa uu sheegay ayaad halkaa ka aragtay saasaa dabeedna halkan aynu joogno laftigeedu dhulkan aynu ku dul nool wuxuu u batay biyo ayuu isaga laftiisu u batay <coughs> laakiin arinta daba taalla waxa weeye afalaa yu'minuun iska baadhbaadho juquraafiyadooda iyo wixii ku tacalluqo un eagaag maahe afalaa yu'minuun iimaanbaa miyaanay rumaynayn caalamkan dhan iyo arrimihiisa ku xeeran la kale miyaana iimaan ka kasbanayn marka halkanna wa kaana carshuhu cala almaa ilaahay carshigiisu biyo guudkood buu saaraa iyadoon cer dhul iyo makhluuqtoona abuurnayn mid gaala iyo mid islaama midnaba iyadoonu jirinba ayaa carshiga ilaahay biyo dul saaraa subxaanahu wa tacaala waana makhluuqa ka u weyn carshiga ilaahay kursiguu sii weyn yahay kursiguna samooyinka iyo dhulalkao dhan buu ka weyn yahay sida xadiidka saxiixa ay tilmaamayo liyabluwakum ayukum axsanu camalan waxay cillo u tahay khalaqa khalaqa wuxuu abuuray asamaawaati walard muxuu abuuray liyabluwakum ayukum axsanu camalan si uu idiin u imtixaano kiina camal wanaagsan kiina camal badan maaha laakiin waa ka camalka wanaagsan arintu tirada faraha badan maahae waa tayada tayada camalka weeye waxa qiimaha leh tabaaraka aladii biyadihi lmulk wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camalan marka bal camalkaaga ha eegin boqol ragcadood oo aad dhan walba eegayso adduunyada ku xisaabiso oo istusnima ay kaa gasho waxaa ka qiimo badan laba ragcadood oo ilaahay u aqbalo oo miyir qabo diin waafaqsan marka arintu waxa weeye inamaa yataqabalu llaahu min almuttaqiin ilahay wuxuu wax ka aqbalaa taqwada marka waxaad ka fahamtay halkan cirkiyo dhulka ilaahay iskama keenin cirkiyo dhulka ugum lidaatihim lidaatiha lafahaantooda uma abuurin xayawaanaadka looma abuurin inay iska wareegaanoo keliya looma abuurin laakiin kownkan intuu ilaahay abuuray buu keenay jin iyo insi si ay tijaabo u galaan marka xaqlu tajriba beertii lagu tijaabinayay bay ku jiraan sirtii noloshu wataa intaad halkan maraysaba tijaabaad ku jirtaa ama waad fashilmaysaa ama waad fawsaysaa labadaa qofka dareensaniyo ka dareensan in la seexdo oo la dhaqdo oo la dhergo oo wuxuun la cunoo la raaxaysto deslabadaas isu iman kari maayaan kala caalam bay ku jiraan labadaas haadaa maa fahima sira alxayaa kani sirtii nolosha muu fahmin kana wuu fahmay laba ninoo tartami karaya maaha midna wuxuu yaqaanaa magaalada loo socdaa inay halkaa tay midna wuxuu moodaya halkii loo socday inaanay halkaa ahayn halkantay way kala dheeraynayaan kani wakhti uu ambaday oo wakhtigii ka lumay ayuu helayaa meesha saasaa ilaahay uu tilmaamay haddaba haddaad weydiisto gaaladoo tidhaahdo waa laydinsoo noolaynaya waxay odhanayaan in haadaa ilaa sixrun mubiin waa qur-aanka waa yaboohda aakhiro waa haybka waa wada sixir bay leeyihin wax jira maaha haddii aanu kadib dhingin cadaabkii ilaahay iimaan ugu talagalay ilaa ummatin macduuda erayga ummad macnayaal dhowru ku soo arooraa qur-aanka eh laakiin mararka qaarkood mudduu noqdaa sida halkan iyo suuratu yuusuf halkay noogu iman doonto ninkii isaga ahaa ee xabsiga ka soo baxay ayaa ilaahay qisadiisa uu ka warramayo wuxuuhi wadakara bacda umma muddo kadib wuu xusuustay nebi yuusuf iyo arrinkiisa waa muddo kadib dee ummadda jiil waqti noolna waa laydhaa ina haadihi ummatukum ummatan waaxida eraygu diinna wuu noolaa laakiin marba meesha dee uu ku munaasib yahay baa macnihiisa lagu fasiraya marka ilaa waqti tirsan haddii aanuba yara kaadino gaalka wuxuu leeyahay hadduu cadaabku jiro dee maa yaxbisu maxaa dibdhigay waanu jirin ilaahayna wuxuu hi cadaabkaasi laysa masruufan canhum lagama duwayo marka uu yimaado gantaal ilaahay uu usoo diyaariyo nambarkiisa uu kusoo qoray weeye oo aan seegayn waxaaqa bihi maa kaanuu bihi yastahziuun waxaa ku degay wixii ay xaaqa waa ficil maadi cadaabkanna wuu soo socdaa ficilka maadiya lasii sheega layidhi wuuba ku dhacayba macnaheedu wuxuu tusinayaa inuu wax jira yahay sidii wax ku dhacayoo kale ugu dhici doona walain adaqnaa buu ilahay yidhi haddaanu dhadhansiino alinsaana qofkii bani aadamkaha minaa xagga iyaga raxmatan naxariis haddaanu siino noocay doonaysa aata barwaaqo uma nasacnaa minhu aanu ka siibnaanu ka qaadno inahu kaasi gaalkaasi layauusu waa mid quusasho badan oo kafuurun gaalnimo badan walainadaqnaahu haddii aanu dhadhansiino nacmaaa nicmo bacda daraa'a dhibaato masatu taabatay dhibaato ku dhacday dabadeed haddaanu nicmo siino layaquulanna wuxuu iska odhanayaa uun dahaba sayi'aatu canii duruuftii way iga tagtay balaayadii way dhaaftay innahu kaa noocaas hila farixun waa mid farxad badan fakhuur oo faan badan ila aladiina sabaruu kuwii sabray mooyaane wacamilu saalixaati camalka fiican la yimi ulaa'ika lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembidhaaf wa ajrun kabiir iyo abaalmarin weyn ayay leeyihin saasaa ilaahay addoommihii u faallayay isagaa horta masderka arsaaqada iyo naxariista iyo barwaaqada iyo sharka iyo khayrka intaba ilaahay xaggiisa ka yimaadaan addoommahana wuu ku imtixaanaa uun wixii dhibaato yimaadaana dadku way ku imtixaanayn wixii dhaaf yimaadana waa lagu imtixaanan yihi qofka muminkaah saasuu u fahmaya sirta nolosha fahmayaa saasuu u fahmaya ila waxaynui waa tijaabo waliyabluwakum baynu soo marayna qofku tijaabadaasuu ku jiraa cibaada lagu tijaabiyey camal baa lagu tijaabiyey dhib baa lagu tijaabiyey marka haddaba qofka muminka ahi wuxuu dareemayaa markuu dhiban inuu imtixaanan yahy markuu dheef leeyahayna inuu imtixaanan yahy saasuu u dareemaya dadkiiba haddaba ilaahay uu ku qiimeeyey dhib iyo dheefba wixii uu keeno ayuu qiimayn saaray ilaahay marka qofka dhibkiina aan u garanin sababtu ugu dhacay dheefta la siiyana sababta loo siiya aan garanin waxaanu fahmin xigmadii baanu garanin saa daraaddeed wuu ka dhacayaa eedna wuu leeyahay saasaa qur-aanku marar fara badan baa ilaahay u xusaa ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu sharu jazuucan waidaa masahu lkhayru manuucan ila almusalliin halkanna ila aladiina sabaruu ilaahay baa iswada raaciyey qofkii waa haluuc waa sina kumaroone kolna saasuu yahay kolna saasuu yahay dhibaatadiina kuma sabraya dhaaftiina kuma sabraya halkanna waa noocaasoo kale marka dhadhansiiye naxariis naxariistu dee way noqonaysaa caafimaadkii way noqonaysaa awooddii way noqonaysaa dhaqaalihii way noqonaysaa ubadkii way noqonaysaa wax kastoo dadku doorbidayuu jecelyii cilmigii isku wadadar dabeetana waa nasacnaa minhu waanu ka siibno waa laga qaaday wixii uu isku yar afka ku yara taagayu bidaya baa laga qaaday koow wax sabri karaya maaha waa ya-uus kafuur calaa wasni facuul waa mid quusasho badan oo gaalnimo badan ilaahayna uma qiraya nicmo uu marnaba soo siiyey rajana ma qabo labadaasu isku darsada haddii haddana nicmo la dhasiiyo bacda daraa masatu dhibaato taabatay intoo laga qaado haddii nicmo la siiyo wuxuu iska leeya dahaba sayi'aatu dhibaatadii baa iga tagto eeg hata xataa ilaahay baa iga tagsiiye ma odhanayo al ilaahay wixii uga dulqaada ilaahay baa farajii furay alxamdu ilaahay iga raaxee ma leh faacilka ficilka wuxuu siiyey maxay sayi'aadka dahaba sayi'aatu canii wixii waa tii ay iga tageen duruuftii way dhaaftay duruuftii waan ka baxay waxba ilaahay uma hambaynayo innahu marka hore wuxuu ayaa uusun kafuur soo maaha imikana waa farixun fakhuur waa siiqatulmubaalaqa baa laydhaa erayga had iyo jeer iminka haddii aad tidhaahdo ana shaarib iyo ana sharaab ana qaatil ana qataal macnaheedu shaarib waan cabbaa sharaab aad baan u cabbaa marka macnahaasoo kale kala bixinayaanoo waxa weye farixun iyo fakhuur facilun iyo facuul macnaha mubaalaqadaasay tusinayaan farixun mid aad u farxad badan wey fakhuurun mid aad u faanaya wey farxadda lama diidane ma ogta farxad lama diidana qofku si wanaagsan uu farxaya ee farxadda noocanihi dee waxa la socota fakhuurnimo labada isku lifaaqo ha kala qaadin waa farxad macafaan iyo kibirah oo cilmigu ku faanaya maalkuu ku faanaya awooduu ku faanaya wax alla wixii ilaahay uu siiyey oo dhan isagaa isu tiirinaya qaaruunun tusaalahiisii ka qaado inamaa uutiituu calaa cilmin cindii waa ruuxan anuunbaa helay buui oo cilmigaygaan ku helay ah, meel kale ka yimi ilaahay ha kula meeraysanina waxane anigaa helay de gaalka haddaad tidha waxaasoo dhan ilaahay baa ku siiye muxuu odhanaya war tiknolojiyada annagaa samaysanay buu ku odhanaya yaa afriiqi annagaa waxa iyagan samaysanae ilaah noo furayna ma jira buu kuleeyahy farixun fakhuur marka lama diidana farxade waa farxadan macalfaankaee macalkibirkaa ila ladiina sabaruu waa saas weye waxay ka dhigantahy walcasri ina alinsaana lafii khusrin gebiga bani aadamku khasaaruu ku jira ila ladiina aamanuu halkana ila ladiina sabaruu wacamiluu saalixaat waa dadka sabree camal saalixa la yimi dembi dhaaf bay leeyihiin ajrina way leeyihiin haddee ogobay laba arrimood baa lasoo tilmaamay nicmana ilaahay wuu soo xusay insaanka uu siiyey dhibaatana wuu xusay sabaruu labada way daba taalaa ha u qaadanin sabaruu in la dabagelinaya dhibaatada qura qofka bani aadamkaahi inta uu ku sabro dhibaatada ayaa waxay ka sahlan tahay inta uu ku sabro nicmada wax yarbaa dadka nicmada ilaahay uu siiye ku sabri karaa wax badan baa ku sabri kara dhibaatada haysata bal waxaa laga yaabaa qofku inuu dhibka ku sabro laakiin aanu nicmada ku sabrin nicmadu maalan qofkii waxaa la siiye cilmi mid adduunya mid diineed isku dar cilmi baa la siiyey waxaa la siiyey qofkii maal waxaa la siiyey madaxtinimo iyo xoog ayaa la siiyey dadka in yarbaa xajisan karaysaoo nafta ku xakamayn karaysa oo ogsoon waxaasi inuu yahay waxuu ku imtixaanan oo aan waxba ku dulmiyaynin oo aan ku kibraynin in yar oo ilaahay uu ilaaliye wey intooda badani dadka nicmooyinkaa ilaahay uu siiyey dhan walba waa maaragtay waa waxay noqotaa maca al ashir walbatar kibir bay ayay nicmadaasi marka sabaruu waxay ka sabraan can ilya'si waaljazac cinda shidda argagax lama yimaadaan marka nicmada ay haystaanna can ilbatar waxay ka sabraan markaana inay fatahaan saasaad u ogaanaysaa inay nicmaduna sabir u baahanta falacallaka nebi maxamedow waxaad u dhowday taarikun inaad ka tegaysa bacda maa yuuxaa ilayka wixii lagu waaxyooday qaarkii wadaa'iqun bihi sadruk wadaa'iqu waxaa cidhiidhi noqday bihii waxyiga daraaddii ka laabtaada an yaquuluu inay yidhaahdeen daraaddeed bay laabtu cidhiidhi kula noqotay maxay yidhaahdeen gaaladii lowlaa unzila calayhi kansun oo miyaa lagu soo dejiyo xoolo fara badan oo kayda aw jaaa macahu malak ama muu malag soo raaco muxamed u jiibiye inuu maarata u rumeeyo inuu rasuul yahay innamaa anta nadiir adigu waxaa tahay mid digayow nebi maxamedow wallaahu calaa kulli shayin wakiil ilaahay baa shay walba xafiidoo ilaalinaya am yaquuluuna iftaraahum ma waxay yidhaahdeen qur-aanka isaga abuurtay qul waxaad tidhaahdaa fa'tuu keena bicashri suwarin mili toban suuradoodoo qur-aankaoo kalaa bal keena hadduu abuurtay dee idinkuba abuurtaoo muftarayaatin oo lasoo abuurtay oo lasoo ammaamuday wadcuu u yeedha gaaloy man istatactum cidda aa kartaan min duuni illaah inta alla ka sokaysa ciddii aa kaashan kartaanna kaashada in kuntum saadiqiina haddii aad run sheegaysaan sameeya deed sida ah fain lam yastajiibuu lakum haddii ay kaa aqbali waayaan nebi maxamed oo waxba ay keeni waayaan faclamuu waxaa ogaataan dad yahow muslimiintii annamaa unzila bicilmi illaah annama aladii unzila calayk shaygan lagugu soo dejiyey bicilmi illaah ilaahay cilmigiisa inuu ku yimi cilmi ilaahayna waa xambaarsan yihi ilaahayna u ogya wa an laa ilaaha illaa hu lagu caabudaana waa alleh fahal antum muslimuun fahal antum ma tihiin idinku muslimuuna bimacnaa aslimuu islaama oo ilaahay isu dhiiba ilahay awoodaale waxa weeyaan waa risaaladii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo sucuubadii adayga uu kala kulmay dadkaan iimaanka lahayn ee shayddaanku uu ka dhex hadlayo dadka iyaga ah dhibku nebigu kala kulmay bay aayaddu ka turjumaysa qof waloo diin raacayaana uu kala kulmayo dariiqa ilaahay loo marayaana inaanu hayn mid ubax ku goglan ama sharaab lagula hortaagan yahaye mid gantaalo iyo warmo iyo dhagaxaan lagula hortaagan yahay inuu yahay oo turunturo badan ayaa nasku uu muujinaya sunnada ilaahay ee ambiyadu ay soo maraan inaad la qabsato wey markaa nebi maxamedoo waxaad u dhowaatay inaad kaba tagto kii lagu waaxyooday barhkii naftaadii waxay cidhiidhi la noqotay hadallada xunxuna ay kugu odhanayaan daraaddeed marka lacalla waxay faa'iidaynaysaa waa tawaquc waa xarfu tawaquc baa laydhaha wax laga yaabaa laga yaabaa marka unaaka farqun bayna tawaquci waalwuquuc dee dhicitaan iyo laga yaabaana farqibaa udhexeeya ma laga yaabaa waxaas inuu dhaco iyo uu dhacay dee farqibaa udhexeeya farqiga in iyo idaa u dhexeeyaoo kale idaa waqacat marka ay dhacdo macnaha waa la hubaa inay dhacaysa kolkay dhacdo laakiin in waqacat ka soo qaado calaa sabiili lfardi wataqdiir kaba soo qaado hadduu dhaco inaan dhicinna waa laga yaabaa marka lacalla tawaqucaas weeyo ma laga yaabaa inaad kaba tagto culayska ku haysta daraaddii wixii laguu waaxyooday barhkii inaad ka tagto laabtaadii cidhiidhi bay gashay hadalka xune lagugu hurgufayo ee hanjabaadda iyo diiqadda iyo aflagaatada iyo cayda leh inta ma laga yaabaa taa nabiga calayhi salaatu wasalaam dee arintani waxa ay tahay koley iyadoo waxaan loo diidan yahay koley iyada oo wax aanu samayninba laga hor joogsanayaba marka laakiin macruufka ay nebigu arrimahani kamay dhicin calayhi salaatu wasalaam inuu waxyigii ka tago iyo inuu ilaahay ku diiday oo ka diiqadooday ee waa digniin la siiye uun marka laakiin looga yaabaa waxa weeye waa dadkiisa dadka ku abtirsanaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa tawaqucani ma laga yaabaadani qaarkood ay ku rumowdayba falacallaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayk wadaaiqun bihi sadru an yaquulu kadaa o inay saa iyo saa yidhaahdeen dadka maanta laabto waxaa dhacday inay hadal gaala tidhi daraaddeed uga tageen bacda maa yuuxaa ilayhim nabiga wixii loo waaxyooday ee iyagana waxyiga u ahaa ay haysteen qaarkii inay ka tageen laabtoodiina ay cidhiidhi ka noqoto tan ilaahay nafsa shay taa uu cabirayo ee nabiga lagula hadlay dee ummaddana waa lagula hadlaya war ma laga yaabaa waxyigaan idiin keenay buu lahay in qayb ka mida uga tagtaan laabtiinniina diiqa dareento oo diinla'aan ku dhacdaan wax la ydin yidhi daraaddeed wasadaqa allah ilaahay baa run sheegae dee midhka maanta yaallaa waa kaasun dadkii maanta maxay uga tegeen diintoodii maxayse uga diiqadoonayaan waa dad kaleo wax ka sheegayoun dad kale oo wax ka sheegaya oo aan diin iyo imaantoona iyagu lahayn oo ku dacaadeeyo ku caaya kitaabka iyo diinta iyo waxyiga iyo ilaahay oo addoomo loo noqdo oo lagu caayay daraaddeed baa dadkii waxyigii badh uga tegeen badh ayaa laga tegay diin ilaahay oo la isku xukumo iyo siyaasadii shareecadda iyo nidaamkii dhaqaale iyo wixii oo dhammi dee waxaa ka sii hadhay bacda maayuuxa intii laynoo waxyooday qayb ka midoo dee islaamo la isku sii meersaday iyo iyadana laga tago xeerkii qoyska la qaatada iyo dhaxalkii iyo inahaa koobkooban bay idhaahdeen inahaasi waa iska sahlo waa xaalo shahsiya xaalado gaara wey laakiin arrimaha xasaasiga idinka iyo annaga ina dhex mari kara ama caalami noqon karaa iskaga taga waataa laga diiqadooday digniintaasi dadkiisiibay ku rumowday nabiga looga digaya calayhi salaatu wasalaam innamaa anta nadiirun wallaahu calaa kulli shayin wakiil arrimaha kala baro oo waxaa tahy dhambaal wale fariinsidaad fariinta dadka gaadhsii dee hala bakhaylinoo hala habraninoo hala warwareegin ilaahayna waa wakiil waa kii xafiidka ahaa ee ilaalinayay ma waxay ku yidhaahdeen wuu abuurtay dee waxaad tidhaa toban suuradood keenoo muftarayaata toban la abuurtay idinkuba keena suuraddii hore noocaynu kusoo maraynay suurad keliya weliba waxaa la idinku deeqay wadcuu man istatactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin cid alla ciddaa kartaa min kulli baliiqin wa fasiixin wa shaacirin wa mumailin mid aftahanah iyo mid jinah iyo mid insiyay isu wada yeedha oo dhaha way ku diideen soo way ajiibi kari waayeen faclamuu annamaa unzila bicilmi illaah waxaa ogaataan in lagu soo dejiyey kitaabkan ilaahay cilmigiisa ama annamaa unsila shayga la soo dejiyo waxygani bicilmiillaah ilaahay cilmigiisiibuu ayuu xambaarsanyay maca cilmiillaah ama bicilmiillaahi buu ku yimi bicilmiillaahi buu ayuu ka kooban yihi waa cilmi cilmi ilaahay lou keenay ilaahayna uu ogyahay allahu aclamu xayu yajcalu risaalata halkuu risaaladiisa dhigayo waa laa ilaaha illaa huwana waxay sheegaysaa tawxiid buu xambaarsan yihin waxaa halkaa ka muuqanaya marka sideen horeba usoo tilmaamaynay markii hore arrinku khitaab buu ahaa falacallaka taarikun bacda maa yuxa ilayka nebigaa lala hadlayay laakiin halkan u fiirso fain lam hadday idiin jawaabi waan ogaada dooda rag baa kula jira nabiga calayhi salaatu wasalaam doodiiyo dagaalkaba rag baa kala midaysa waa ummadiisii kuwii hore sidii loola hadlaya kuwan noola loo hadlaya waxyigu inaanu ku koobnaynuu nabigaad fahmaysa hal antum muslimuun xarful baa loo yaqaanaa hal laakiin mararka qaarkood bay noqotaa waa istifhaamun bimacna almr istifhaam macnihiisii caadiga ha aan ahayn wey fahal antum muslimuuna maydin islaami mise weydin iska dayn arrintu maaha laakiin waxa weye walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun wa ana awalu lmuslimiin wa qaala inanii min almuslimiin fahal antum muslimuun waa istifhaam amarahoo aslimuu wey aslimuu ilaahay u islaamoo isu dhiiba kaasaa laydinku addoonsadee wallahu aclam